رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siiradii rawdat lanwaar ayaan ku jirnaa weli waxaan maraynay dagaalkii qaswadii uxud mowqifkii guud oo ay muslimiintu galeen markii la tadwiiqiyey ama la hareereeyaan ku jirnay wa baynana wakti hum ayagu kadaalika arrintoodu ay sidaa tahay id ra'aa kacab ibni maalik ayaa wuxuu arkayba rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wahwa huwa rasuulkoo yashukku jeexahaya adariiqa wado ilahim xaggooda muslimiintii tadawiiqa iyo hareeraynta ku jirtay ee la go-doomiyey yuu wadda u jeexday fa carafahu wuu aqoonsaday ninkii kacab ahaa bicayneyhi labadiisa indhood ayuu gartay id wakhti kaana uu ahaa wajhahu rasuulka wejigiisa taxta xalaqi lmikfari koofi iyo walbaydati aburbireedkii asagoo camburbiraadkii iyo koofibiraadkii madaxa uu ugu jiro wejiga uu qarinayo ayuu gartay labadiisii indhood ka cab fanaadaa waa qayliyey oo waa dhawaaqay kacab bisawtin cod caalin reeya asagoo dhahaya yaa macshara almuslimiin alla muslimiintiiyay abshiruu bishaaraysta nebi muxamed nagama imanin ee ku bishaaraysta haadaa rasuuluullah kaa rasuulkii ilaahay waaye sala allahu calayhi wasalam fabada'a almuslimuuna muslimiintii waxay bilaabeen yarjicuuna inay soo laabanayaan ilayhi rasuulka xaggiisa xataa tajamaca ilaa ay ku soo aruursantay xowlahu gaararkiisa halaahuuna rajulan soddon nin oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah soddon nin oo asxaabtiisa ka mid ah rasuulka u timid fa shaqa bihim wuxuu la jeexuu la maray adariiqa wadadii bayna almushrikiina mushrikiinta beynkooda ahaa mushrikiinta beynkoodii waddadii xaggooda ahaa ayuu dilaaciyey wanajaxa wuxuu ku guulaystay nebiga fii infaadi jeyshihi inkiisa inuu soo badbaadiyo almutawaqi ee la hareereeyey ciidankiisii tadwiiqa lagu sameeyey ee la go-doomiyey inuu markaa soo badbaadiyo wasaxabahu wuxuu usoo soo jiiday wuxuu u soo saaray dheh ilaa shicbi ljabali gusha ama jabalka goshiisa usoo bixiyey wuxuu ka soo saaray go'doonkii ay ku jireen waqad xaawala almushrikuuna mushrikiintiina waxay isku dayeen carqalata haada alinsixaabi insixaabka iyo ka bixitaanka asaga ah ay meeshaa go'doominta ka soo bixinayeen inay carqaladeeyaan oo ay hor istaagaan walaakinahum laakiinse fashaluu way ku fashilmeen oo uma aysan suuro gelin tamaaman si tamaam ah ayay ugu fashilmeen wa qutila minhum waxaa looga dilay mushrikiinta xaggooda ithnaani laba nin ahanaa'a haadihi almuxaawara isku daygaa asaga ah gudihiisa ee intii uu jiray oo ay isku dayeen inay carqaladeeyaan insixaabka muslimiin meesha ka baxaan go go'doominta oo ay ku fashilmeen inta afnaadeeda ay tahee lagu guda jiray laba nin baa looga dilay wa bihaadihi alkhuta qorshaha asaga ah alxakiima ee xikmadda ku dhisan ayay naja almuslimiina muslimiintu ku badbaadeen qorshaha heerka sare ah ee xikmadda ku dhisan bay muslimiintii ku badbaadeen walaakiinse bacda an dafacuu waa markii ay hureen ama ay bixiyeen kadib athamana thaman qaaliyun oo qaali ah faman qaali ah bay bixiyeen naftoodii bay naftoodiibay dhiigoodiibay hureen lima irtakabahu ay sameeyeen ama ay koreen arrumaata nimankii shishyahanada ahaa ayay u hureen oo ay faman qaaliya u bixiyeen mar allaala markii wixii ay sameeyeen limaa irtakabahu wixii ay sameeyeen alrumaad nimankii shishihanada ahaa oo min alkhata'i jafkii ah iyo wa mukhaalafati amri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam khilaafkii ay khilaafeen amarka nebiga wixii ka yimid inay ka gudbaan oo ay ka guulaystaan markay faman qaali ah u horeen kadib ay markaa ka fakadeen famantaa qaaligee la tilmaamayna waa naftooda fi goshii iyo wixii ka dhacay wabacdamaa kharaja markii uu ka baxay ay ka baxeen kadib almuslimuuna muslimiintii min daa'irati tadawiiqi xareeraynta daa'irada daa'iradii iyo meeshii tadwiiqa lagula sameeyey ee lagu hareereeyey mar allaala markay ka baxeen oo wanajaxuu ay ku guulaysteen fi tamakuni inay makansadaan oo ay qabsadaan min ashicbi goshii waxaa dhacay baynahum muslimiinta baynkoodii wa bayna almushrikiina mushrikiinta beynkooda waxaa ka dhacay bacdu alwashaad alkhafiifa alfardiya munaawashaad waa isku tuurtuurid yar yar oo khafiif ah oo fardiya shaasi ah ayaa markaa dhacday markii muslimiinta ay ka soo baxeen meeshii lagu koobay iyo meeshii lagu hareereeyey oo ay makansadeen salkana ay dhigteen jabasha shicbiga waa goshee waxaa ka dhacay muslimiintii ilan way soo socneen gaaladiina dhinacbay u soocan yihiin isku tuurtuur gamuun iyo wax laysdhaadhaafsadoo khafiif oo ransaas u badnay walam yajatari ma aysan ku soo dhiiranin almushrikuuna mushrikiintii cala ataqadumi horumar inay sameeyaan inay horay u soo socdaan waalmuwaajahati alcaama iyo hor imaad ay soo wajahaanay ka hor yimaadaan muslimiinta caan guud ahaan way awoodi waayeen inamaa baqow waxay baaqi ku noqdeen oo ay sii joogeen fii saaxatin goobta qaliilan in yar in yar ayay markaa goobtaa sii joogeen intaasoo mafadu ay ku googooyeen khilaalahu intaa yar oo ay joogeen alqatlaa dadkii la dilay muslimiintii la dilay ay ku mafaleenay ku jirbedeleen mithaalka waa in qofka midkaa markaa la jarjaro oo looyo faqatacuu waxay googooyeen aadaanahum dhagahooda aadaanahum wa unuu sankooda iyo furuujahum farjigooda intaasay mindiyo intay qaateen bay googooyeen wabaqaruu waxay dilaaciyeen butuunahum caloolahana way ka dilaaciyeen wabaqarad way dilaacisay hinda binti cudba can batni xamza xamza calooshiisa xamza calooshiisii ayay markaa say can batna xamza xataa akhrajat ilaa ay soo bixisay la soo baxday kadibxamse beerkiisa ilaa ay la soo baxday oo eh, akhrajat kabidahu beerkiisa oo walaa macnaha way jeexjeexeen oo caloolaha iyo waxay caloolahay ka dilaaciyeen dhagaha iyo intaana way ka googooyeen barad waxay dilaacisay hinda binti cudba waxay dilaacisay batna xamza xamhiisa xataa akhrajat ilaa ay soo bixisay la soo baxday kabidahu baarkiisii walaakathaa way camilisay marka way calankisay oo way calsatay falam tastatic waxay keri weysay oo waxay awoodi weysay an tusiiqahaa inay liqdo inay dhoojiso way keri weysay falafadathaa eh, way tuftay markay la soo baxday beerkii afka gelisay calaa inay dhanjisay ragtay kolley ama ay liqdo falam tastadic ma aysan awoodin an tusiiqahaa inay liqdo qabataa way tuftay waittakhadad waxay ka samaysatay min alaadaani dhegihii walunuufi iyo sanankii qalaa'ida kuur ama qoorgashi wa khalaakiila iyo khalaaqiil waa waxyaabaha jijimaha ah ee lugaha la gashto luggashi iyo waxay ka samaysatay qalaa'id oo kuul ama silsilad markaa ah intay isku taxday isku taxday diin dhex gelisay yay waxaa ka dhigatay silsilad mujaahidiinta dhagahooda iyo sankooda khalaqiil bay markaa ka dhigatay kushumeetada ama bahasha dumarka ay xirtaan ee dahabka yariiska ah ee lagu xiro lugaha taasay markaa ka samaysatay wa jaaa waxaa yimid ubay ibnu khalaf oo mutaqadrisan isqaadqaadahaya oo kibir iyo isqaarqaab ugu socda ila shicbi goshii yimid yascumu asagoo sheeganaya annahu asagu yaqtulu inuu soo dilahayo rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam ubay ibnu khalafoo kibraayo saa isku taagtaagaya oo dhahaya maxamedan soo dila ayaa soo baxay fatacanahu rasuulu llaahi rasuulka allah wuxuu ku duray bixarbatin eebo fii tarquutihi tarquutka dhuunta ah yuu rasuulku uga dhuftay sal alayh wasalam fii furjata bayna adirci iyo walbaydati meel u dhaxaysa cambuur iyo koofi bireeddiisii meel u dhaxaysoo furnayd oo meeshaa uga furan yuu nebigu uga dhuftay sal alla calayh wasalam nebiga naftiisaa ku dhuftay fatadaxraja wuu dulunduloomay marka wuxuu ka faniinay can farasihi faraskiisa miraaran dhowr jeer uu gadgadoomay mar allaala markuu soo baxo faras asagoo saaran uu rabay uu leeya nebigan soo dila nebiga intuu xarbad iyo eeba soo qaatay meeshaa dhuunteed dulaalkaca meel ka furneedoo cambuurbereedkii iyo koofibereedkii aan ku daboolnayn iyo rasuulku xarbad iyo eeba uga dhuftay wuu gadgadoomay can farasihi faraskiisuu ka dhacay uu ka dilindiloomay miraaran dhowr jeer wa rajaca ilaa quraysh qoraysh ayuu u laabtay wahwa yakhuur asagoo qaylinaya asagoo qaylinahaya ayuu laabtay khiwaara thawr suu dibiga u oo kale codka dibiga suu u dhawaaqoo kale asoo u qaylinaya falamaa balaga markii uu gaaray sarifa meesha lagu magacaabo waa markay gadoomiyeen qariiban waa meel u dhow min makka maanta wuu dhintay ubay ibnu khalaf liajlihi dhaawacaa nebigu gaarsiiye dartii ayuu markaa u dhintay uma intaa kadib jaaa rijaalun rag mid oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah yaquuduhum uu la soo hogaaminaya abuu sufyaan iyo khaalid ibnu waliid rag ay abu sufyaan iyo khaalid hogaamiye u yihiin yaa haddana yimid markasta waxay isku soo dawaayaan gaadna yar inay sameeyaan waa waxay koreen fii bacdi jawaal jabadi buuraha dhinacyaalkooda qayb ka mid ah buurta dhinaceedii jawaanibta iyo dhinacyaalka qayb ka mid ee buurtay soo koreen faqaatalahum waxaa la dagaalamay cumar bnu lkhadaab iyo warahada koox oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah xataa ahbatuuhum ilaa ay ka hoodiyeen oo ay ka dejiyeen min aljabali buurtii ay soo koreen watafiidu waxay faa'iidaynaysay bacdu riwaayaat riwaayadaha qayb ka mid ah riwaayadaha axaadiista qayb ka mida ah waxay faa'iidaynayeen ana sacad ibna abiwaqaas radia allaahu canhu qatala inuu ka dilay halaaatan minhum saddex ka mid ah ragga abuu sufyaan iyo khaalid ay hogaaminayeen ee isku dayga sameeyey saddex nin oo ka mid ah inuu sacad markaa ka dilay wabalaqa watay cadad alqatlaa intii laga dilay almushrikiina mushrikiinta tiradooda waxay gaartay itnain iyo wa ee laba iyo labaatan wa qiila waxaa la yidhi sabcatun wa halaahiin soddon iyo toddobo waa sabcatun wa halaahiin intaasaa laga dilay ama almuslimuuna muslimiintii faqad qutila minhum waxaa xaggooda looga dilay sabcuuna toddobaatan iyo afartan ka mid ah waa min alkhasraj reer khasraj bay ahaayeen afar iyo labaatan ka mid ahna min alaws reer aws bay ahaayeen afar ka mid ahna min almuhaajiriin muhaajiriin wa waaxidun min alyahuud waa laysla deganaa balanna waa laysku ogaa in markaa magaalada la difaaco hal yuhuudna wuu ku dhintay wa qiila hayru daalika intaa waxaan ahayna waa la sheegay cadadkaa waa inta laisleeyahay anay ugu saxiixsan tahaye aqwaal kale iyo hadallo kale oo taa ka duwan xagga dinkana markaa wuu jiraa wa bacda almuxaawalati isku daygii kadib alakhiirati ee ugu dambeeyey alfaashilati ee ka fashilmay fashilmay oo min abi sufyaan iyo wakhaalid ibni ay isku dayeen kadib akhada almushrikuuna mushrikiintu waxay bilaabeen oo ay gudagaleen yastaciduuna diyaargaroobahayaan lilcawdati noqosho ilaa makata makay markaa u noqdaan intaa kadib inaysan tabar kale haynin wax kalena aysan samayn karin inay markaa iska laabtaan bay go-aan ku gaareen amaa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sal calayhi wasalam waa goortii tamakana uu makansaday min ashicbi goshii watmacana fiihi uuna ku xasilay oo meeshii uu degay jaal waxaa u yimid cali radia allaahu canhu binaa'in biyo ayuu u keenay oo min almihraasi mihraas markaa ku jira mihraasku ama waa ceel intuu biyo uga soo daray mihraas la yidhaahdo ama dhagax biyo lagu shubo oo dhexda ka godan ayaa jira oo biyaha markuu roobku yimaado ku dhaca ama biyo noocaasuu u keenay cali rasuulka sal alla calah wasalam wahuwa kaas buu tilmaamayaa miiraaskuu sheegayaa maa waa ceel oo biuxudin uxud markaa ku yaala biyo ceel ahoo uxud ku yaala ceel uxud ku yaala biyihiisa yuu markaa u soo daray liyashraba inuu ka cabo minhu biyaha xaggiisa annabiya sala allahu calayhi wasalam aad buu u daalan yahay aad buu diinta u difaacayay wuu haraadan yahay dhaawac waa ku yaala xaaladaa darteed cali biyo la soo cararay nebigana u keenay liyashraba minhu nabi inuu nebigu a calayh wasalam fawajada wuxuu ka helay rasuulka lahu biyihii riixan ur buu ka helay markuu damcay inuu cabo kar ayaa ka soo baxay iyo riixad falam yashrab minhu manuusan ka cabin nebiga sal allahu calayh wasalam balse hasala bihi biyihii wuxuu ku dhaqay alwajha wejigiisii ayuu ku dhaqay wasadahu wuxuu ku shubay cala alra's madaxa korkiisa fa akhada wuxuu bilaabay ama uu guda galay addamu dhiiggii yanmin aljurxi inuu burqanayo marka dhaawacii baa soo burqaday ila marka hore xoogaa wuu deganaa markii nebiga biyaha uu wejigii meeshii dhaawacaa ku dhaqay madaxiina uu ku shubay dhiig yara soo daayeyba waa soo burqaday markuu saa sameeye wasabahu cala ara'si madaxa korkiisuu ku shubay fa wuxuu bilaabuu gudagalay adamu dhiigi yanzifu inuu ka soo burqana min aljurxi dhaawaci walaa yanqatic uusan markaa go'in biyih dhiiggii inuu isdarajoog noqdo oo markaa soo daato fa axraqad way gubtay faadimatu radia allaahu canha qibcatan gobol oo min xasiirin gerin ah gerinta weliba inta badan waxaa laga samaynayay calaamahata tidirin noocaas ah ayay gobol gubtay waalsaqatu way ku dhejisay fastamsakad dan dhiiggii baa istaagay allahu akbar dhiig joojin deg deg ah ay samaysay inanta intay gubtay xasiir oo dambas markay noqotay yay ku qabatay ku dejisay oo alsaqatu way ku dejisay jurxigii oo waxay saartay meeshii dhiiggii ka soo dacayay fastamsaka dam dhiiggii baa istaagay wa jaa'a muxamed ah ayaa wuxuu la yimid saayicin macaan fashariba minhu wuu ka cabay nebiga sal alla alayh wasalam biyo nadiif ah buu u keenay wadacaa lahu wuxuuna ugu duceeyey bikhayrin khayr khayr allah ku siiya buu yidhi rasuulka muxamedinasdana isagoo u ducaynayay wasallaa wuu tukaday nebiga adduhra salaadii duhure qaacidan fadhi buu ku tukaday la tacbaansan yahay xataa salaadan laga tegaynin fadhigaa markaa lagu tukaday wasalla almuslimuuna muslimiintiina way tukadeen macahu rasuulka le jirkiisa qucuudan ayagoo markaa fadhiya wa jaa'ad waxaa timid niswatu min almuhaajiriina waalansaar dumar dumar baa yimid oo muhaajiriin iyo ansaar ah fiihinna waxaa ku dhex sugnaa dumarka caaisha wa umuwayma wa umu subayn wa umu fa kulla waxay ahaayeen yamla'ni alqiraba istibraarada kuwa ka soo buuxiya bilmaai biyo biyay ka soo buuxinayeen wayasqiina waxay waraabinayeen aljarxa kuwii dhaawaca noqday radia allaahu canhun dumarkaa allah ka raadi noqdo ajmaciina dhammaantoodi caaisha umu sulaym intaasoo dhanba intay soo koreen buurta ay ka soo tallaabsadeen sibraaro jalmado baaldi waxbay markaa wadaan bayay ka soo buuxinayeen markaasaa dhaawacu ay cabsiinayeen wajaa'ad niswatan dumar baa yimid oo min almuhaajiriina muhaajiriin ah ansaar fiihinna waxaa ku sugnaa dumarka oo ka mid ahaa caaisha wa ummu ayman wa ummu sulayn wa ummu sulayn fa kulna waxay ahaayeen dumarka yamla'na kuwa ka soo buuxiya alqirada cashuumada ama sibroogo dilnaa ibiyo waysqiina aljarxa dhaawacana waraabiya radia allaahu canhuma ajmaciin dhammaantood ilaahay ha ka raadi noqdee xiwaarun wa qaraar xiwaar iyo dood dhex martay muslimiinta iyo mushrikiinta iyo go-aano go-aanna waa la kala gaaray xiwaar iyo ishadad isdhaabsina wuu jiray walama stacadda markay u garoobeen almushrikuuna mushrikiintii lilwujuuci noqosho tamaaman dhammaystiran oo aysan go-aan ku gaareen dib dambe inaysan u joogaynin casharafa wuxuu fuulay abuu sufyaan cala aljabali buurtii korkeeda buurtii buu isku dultaagay wanaadaa wuu qayliyey afiikum muxammed muxamedin ku jiraa afiikum dhexdiina ma yahay maanta muxamed falam yujiibuuhu u jawaabin shibkamaha buu rasuulku dhahay ha u jawaabin faqaala wuxuu yidhi haddana afiikum ibnu abi quxaafa ina abi quxaafa ma idinku jira waa abubakr falam yujiibuuhu uma aysan jawaabin saxaabadii faqaala abu sufyaan wuxuu yidhi haddana afiikum cumar bnu khadaab in khaaabna idinku jira waa cumare falam yujiibuuhu ma aysan u jawaabin waayo wa kaana alnabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam huwa asaga alladii midka nahaahum ka reebay can ijaabati jawaabta nebigaa yiri shibka dhaha u jawaabina maxamed ma idinku jira ila wuxuu maqlaa maxamed baa la dilay shib baa laga yiri cabaar markuu aamusnaa buu yidhi in abi quxaaf ma idinku jira shib baa laga yiri cabaar markuu aamusnaa buu yihi cumar ibn khadaab ma joogo shib baa laga yidhi saddexdan rasuulka amri inaysan u jawaabin faqaala abu sufyaan abuu sufyaan wuxuu yidhi amaa haaulaa'i kuwa faqad kufaytumuuhu waa laydinka kaafiyey intaa waa laydinka kaafiyey buu yidhi waa la dilay macnaha haddii ay ku jiri lahaayeen oo ay joogi lahaayeen waa la ii jawaabi lahaa falam yumlik wuu hanan waayey oo wuu iscelin waayey cumar nafsahu nafsadiisuu hanan waayey haddii la leeyahay nebigiisii oo ku dhex jira abuubakri asaga laftiisa waa la dilay oo way dhinteen abu sufyaan uu leeyahay wuu iscelin waayey falam yamlik wuu hanan waayey cumar nafsahu nafsadiisa an qaal inuu yidhi maahane caduw allah cadowgii ilaahay cadowgii ilaahayow ina aladiina kuwa dakartahum aad xustay oo aad sheegtay magacyadooda axyaa'un way nool yihiin abaqa allaahu ilaahayna wuxuu ku baaqi yeelay maa yasuuduka wax ku xumeeya wax ku xumaan xumaangeliya oo ku xumeeya ayuu ilaahay kuu baaqi yeelay raggaana way nool yihiin wayna joogaan faqaala abuu sufyaan baa yidhi qad kaana fiikum mihlatun qad kaana waxaa ahaa buu yidhi fiikum dhexdiina misla googooyn meydkiinii ayaa la googooyey buu yidhi ogaada lam aamuru biha ani ma amrin aniga qoladayda iyo ciidana ma dhihin googo walam tasuu mi ila googooyo meydkiina laakiin aniga ma amrin xaaladaa ogaada buu yidhi faqaala abuu sufyaan qad kaana waxaa ahaadoo ka dhacay fiikum dhexdiina iyo dadka laydinka dilay mihlah bedelid iyo googoyn lam aamuru biha aanan amrin aniga amarkaas aan ma bixin ayaga sameeye dadka laakiin walam tasuni ixmiin mayse buu yidhi waan ku faraxsanahay uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi abuu sufyaan ucul hubal hubalow kor noqo waa sanadkay caabudi jireen ilaahiniyo kor noqo war hubulow sar noqo war hubulow kor noqo buu yidhi kor ahaw buu yidhi hubul hubulow facallamahum e, wuxuu baray annabiyu nebiga sala allahu calayh wasalam aljawaaba hadalkaa ay dhaheen tii laga bixin lahaa fa ajaabuu way u jawaabeen iri waxayna dhaheen allahu aclaa wacajal ilaahayaa sareeyaya subxaana watacaala allaahu ilaahay ayaa aclaa sarreeya oo wacajallu weyn uma intaa kadib qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi nalcuza cuzan leenahay sarab cuzo la yidhaahdaan leenahay walaa cuza lakum cuza malihidiin aw cuzihiini sanadkeenan cuzi la yidhahda afara'aytum illata walcuza wamanaata ahaaliثaة اlأkhraa sanadkaasaan leenahay buu yidhi facallamahum الnabiyu nebigaa baray aljawaaba jawaabtay ka bixin lahaayeen faajaabuuhu way u jawaabeen allahu mawlaana walaa mawlaa lakum anagu leenahay allahu mawlaana ilaahayaa mowlaheena ah walaa mawlaa lakum idinkuna mawla ma yihidiin dalika bana allaha mawla aladiina aamanuu وأن الكاaفiriina laa mawlىa lahم anagu mawlaa lana wax mawlo ah oo alleedihiina markaa ma jiro allahu mawlaana walaa mawlaa lakum mawlo markaa ma lihidin uma intaa kadib qaala abuu sufyaan ancamad facaal ancamad facaal buu yidhi muxuu la jeedaa faalkii waa lagu mooleystay markay wax samaynayaan ay dagaal soo aadayaan ay safar aadayaan ay guursanayaan way faalsan jireen faal baa la samayn jiray saddex qori ayaa la keenayaa mid waxaa lagu qorayaa amaranii rabbi mid waxaa lagu qorayaa nahaanii rabbi midna wax laguma qoraayo islaan cajuuzo sarabka gadaashiisa ku jirta inta lagu rido kii soo baxa amarani hadduu soo baxo waa fulinayaa wixiisa reeb nahaan hadduu soo baxo wuu ka midkan wax ku korin hadduu soo baxo dibbaa loogu celin jiray taasaa marka uu tilmaamayaa way soo faalsadeen cumarow buu yidhi faalkii ogow waa guulay annacamad waxaa guulaystoo nimco lahaaday facaal facaalkii iyo faalkii yowmin maanta macnaha maanta biyowmi beder wuxuu u dhignaa maalintii beder beder u qaata buu yidhi bederaad naga adkaateen annagana maantaan idinka adkaanay xataa guulaysasha saas u weyn ma aha inay guulaysteen muslimiintuu meesha joogtay ka tageen muslimiintuna markay beder ku adkaadeen saddex maalmood bay sii fadhiyeen ilaa xaaladdu saas ay dhacday yowmun biyowmi beder maanta waa maalintii beder oo kale buu yidhi oo taasay u dhigantaa walxarbu sijaal dagaalkuna waa kollaytan sijaalku wuxuu ula jeedaa waa barbarnaac marna waadna gaarteen marna waan idin gaarnay bederna waad naga adkaateen uxud waa idinka adkaanay barbardhac waayo buy marka waa sijaal waa kolaytan faqaala cumar baa wuxuu radia allaahu canhu laa sawaa isku mid ma ah laa sawaa nabuu yidhi qatlaana janna jannaduu ku jiraa wa qatlaakum falligii ka dilayna fi nnaari naartuu markaa ahaaday se isku mid kumahay marka faqaala abuu sufyaan wuxuu yidhi inakum adinku cumuuna daalika waad sheegataan arrintaa un jannahangeleedaad ku jirtiin waa facmigiina waxaad idinka markaa iska sheeg laqad buu yidhi khidnaa waan hoognay ilaa wakhtigaa wa khasirnaa waana khasaarnay haddii janno iyo naarba ay jirto oo ka annaga nalaga dilay naar galaayo ka idinka laydinka dilay na gelaayo horta mida jirtee waa zacmigiina idinkaa ku andacooda muslimiintiina sheegta kiin idinka idinka dhintiinu ahlu janno yahaye haddiise ay dhacdo oo arrintaa ay jirto inakum adinku latascumuuna waad sheegataan oo waa zacmii dacaayeen daalika arrinta laqad khidnaa waan hoognay idan wakhtiga haddii janno iyo naar ay jirto naarta annaga aan leenahay idinkanaad jannada leediin ibnaa idan wa khasirnaa waana khasaarnay uma intaa kadib dacaahu cumar waxaa u soo si qaasah buu cumar ula soo hadlay wa qaala wuxuu yidhi anshuduka allah allan kugu taariyey yaa cumar cumarow qatalnaa maxamadan maxamedin weyn weli waxaa ku taagan hadalkii ahaa maxamed wuu dhintay iyo intuu nabigu ka aamusay sala allahu calayh wasalam aqatalnaa ma dilnay buu yidhi muxammadan faqaala cumar radia allaahu canhu wuxuu yidhi laa maya ma dilin wa inahu asagu la yastamicu waa maqlayaa kalaamaka hadalkaaga alaana hadda hadda waxaad dhahayso nabiguu maqlayaa sal allahu calayh wasalam qaala abuu sufyaan wuxuu yidhi anta adigoo cumar ah ayaa asduqu looga run badan yahay cindii agtayda min ibnu qania ibnu qania wa abar inayna iga baarinimo badan allahu akbar wuxuu qirayaa qofka muslimka ah runtiisa ninkii asaga ka mid ahaa ee ciidankiisii ku jiray ee yidhi maxamed waan dilay oo wuu dhintay inuu ka runbadanya cumar radi allahu canhu oo muslimka heerkuu isgaarsiiyo oo muslimka sharafta meeshuu iska dhiga asaga laakiin maanta annaga ugu been badan uguna khasan tilmaamooyin iyo daliilooyin cadcadna waa naloo hayaa sida aan nahay ayadaa naagtaada walaashaada eedada naagtaad qabtay waa furtay tuu aad ka tagtay halkaanay fadhisaa tii dhasha saaxiibbaa ka dhalay habeenkii waa loo subxaanaka yaa ilaah darteed baa cumar abu sufyaan fiiri waa ninkuu la dagaalamayay ayaa wuxuu leeyay cumarow haddaad adig day muxamed wuu nool yahay wayna ku maqlayaa anta asduqu cindii min ibni qani ah wa abar adigaa iga run badan oo hadalkaadan rumaysanaa adaana iga baarimo fara badan uma naada abu sufyaan wuu dhawaaqay wuu naadiyey ina mawcidukum bader alaanu qaabin sanadka soo socda aan beed isugu nimaada uu yidhi ar hadaa ragtihiin aan isugu nimaado maantaan idinka adkaana bederna aan isugu nimaado sanadka dambe fa amara wuu amray rasuulkii alle axad asxaabtiisa ka mid ah an yaquul inuu yidhaahdo nacam waayahay huwa baynana وبينك موعد in bidr halkana laysugu yimaado rujuuc mushrikiin mushrikiintu way laabanayaan muslimiintiina waxay gudagelayaan dhaawacii inay soo qaadaan shuhadadii dhimatayna la aaso wabilaahi towfiiq wallah